Thank you. kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dilkiin baa meeloo joogtaan si walbadan oo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaaql wanaagsan dhegeystayaal oo barqanimo axada taarikhda ku aaseysan tahay saddexda bisha sebteembar sannadda qodobada gool ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qabanqaabada soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha oo laga dareemayo degmada maxaase gobolka hiiraan xili la filaya madaxweynuhu inuu markaa gaaro gobolkaasi hiiraan waxaad kaloo maqli doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo sheegay in doorka ganacsatada iyo qaar ka mida ah bulshada weli uu ka dhiman yahay dagaalka ka dhanka al-shabaab loogana baahan yahay inay ka qayb qaataan waxaad kaloo dhegeysan doontaan droniska ruushka oo duqeeyey dekad ku taala qaybo ka mid mida ah dalka ukrain shacabka neejar waxay dalbanayaan in danjiraha faransiiska ee dalka uu isaga bax dalka lagana saaro ciidamada faransiiska dalkan dhaca galbeedka qaaradda afrika qodobadaasi kuwana soo kordha ayaa degeysan doontaane mar kale kusoo dhawaada ogaal dhegeystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni maynee ha dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta qeybaha hore ee barnaamijka ogaaladan gudagalana dhegeystayaaalaynu ku bilaabnaye eh, degmada maxaase gobolka hiiraan oo markaa maalmihii lasoo dhaafay ay gaadhayeen wafdi kala duwan oo ka tirsan xukuumadda saraakiil ciidan iyo xubno kala duwan oo kamid a ah taliska ciidanka waxaa laga dareemayaa qabanqaabada soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo la filaya inay gaaraan degmada maxaase gobolkaasi hiiraan halkaa oo la filaya madaxweynuhu inuu wareego sidoo kalena uu ka bilaabo la tashiyo ku aadan dagaalka dhanka al-shabaab uu la yeelanayo dadka deegaanka gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jayte ismaan xubno kala duwan oo hirshabeelle ka tirsan iyo sidoo kale dadka deegaanka uu madaxweynuhu kala hadli doono inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab looga saarayo deegaanada ku harsan weli gacantooda ee hirshabeelle iyo sidoo kale sidii dhowr jiha dagaalka uu kaga bilaaban lahaa si shabaabka ku sugan bariga gobolka galgaduud looga saaro wariyeenna farxaan ayaynu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay ku aadan safarka madaxweyne la fil ku gaaro degmada maxaas waa mahadsan tahay degmada maxaarta gobolka hiiraan ayaa maanta waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyay ee lagu soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu sidoo kale wafdi uu hogaaminayo hadda ku sugan guusamareer balse la filayo in daacadaha soo aadan ay u kicitimaan degmada maxaarta ee gobolka hiiraan amaanka degmada maxaarta ee gobolka hiiraan ayaa aada loo adkeeyey waxaana halkaasi ku sugan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa kamid ah mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan eh, gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jayke cusmaan ahna xubin firfircoon oo ah dhanka dagaalka ururka al-shabaab oo shalay soo gaaray eh, halkaasi eh, lana filayo in mas-uuliyiinta oo madaxweynuhu sida gaarka ah ula kulmi doono uu kamid yahay ujeedka safarka madaxweyne xasan maxamuud uu yahay ayaa ah dardargelinta howlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab kaasi oo si lamid ah maalmihii lasoo dhaafay oo uga waday magaalada dhuusamareeb ee caasimada ah goboleedka galmudug oo in muddo ah halkaasi ku sugnaay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha ay u gudbin doonaan baahayaha ka jira deegaanada hirshabelle iyo dadegelinta xoreynta deegaanada ay weli ku harsan yihiin kooxda al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xaadi maxamuud ayaa in dil ku dhow waxa uu ku sugan yahay magaalada dhulsamareed ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa halkaana uu kala socdo korjoojinta howlgalada ka dhanka ah ee ka socda deegaanada bari ee gobolka galgaduud oo la filayo in la xoreeyo maalmaha soo aadan waa gartay wafdi uu hogaaminaya wasiirka batroolka ayaa gaaray maxaas mudan cabdirasaaq iyo xubno kale marka mis leedahay cali jayto waa looga maarmi waayay dagaalka qaranka al-shabaab maadaama uu kamid ahaa xubnihii aad u firfircoonaa ee dagaalkan ka bilaabay gobolka hiiraan sida dadka dham ay u badinayaan ay u eg tahay waxaana gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jayti cismaan haddana ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha maamul gaar ah oo degan state lagu magacaabo inay yeeritaanka madaxweynaha uga soo kicismay beledweyne una yimid maxaa halkaasna lagu wado inuu tala iyo tusaaleba ka baxsho qaabka loo wajahayo dagaalka ururka al-shabaab oo dowlada federaalk ee soomaaliya deegaano fara badan oo maxaas ciidamadii ka baxay kana qabtay ceelbuur iyo sidoo kale wadaha isaga soo baxeen iyo deegaano kale halkaas ah. marka sidaas ay u eg waxaana la filayaa in madaxweynuhu uu kulamo la qaato mas-uuliyiin oo kamid yahay cali jayte iyo sidoo kale dadka deegaankaas si ay kaga wada hadlaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab waa gartay sida aan xoog ku helayno waxaa la filayaa saacadaha soo socda madaxweynuhu uu tago marka maxaas marka ma isleedahay haddii howlgalka loo wareejiyo dhanka iyo maxaas sidii hore waa uu ka dhaqaaqi karaa faraxan howlgalku eh, dowladgoleedka galmudug oo ka socdaa hadda eh, ciidamadu waxay ku sugan yihiin eh, deegaano iyo degmooyin hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud marka keliya waxaa dhaqaajin u baahan ciidamada dhinacaas hiiraan ama xadka gobolada hiiraan iyo galgaduud waxaana ay u eg tahay in degmada hudxo oo ah muran muhiim u ah qabsashada xeelbuur in la xoojiyo baalaydhaha ay suurto hadii haddii madaxda laga soo dhaqaaqo maxaas oo dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka isgarabsanaya halkaasi ay kasoo dhaqaaqaan ayaadaha la xoojinayaan waxaa kamid ah degmada deegaanka wadaxa oo dhowr mar gacanta dawlada galay haddana ay ciidamadu xaji waayeen ay kana soo baxeen waxaa ugu badan madaxweynuhu halkaasi kala hadlayo arinkaas walxo oo ahaa eh, deegaan eh, in muddo ah ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab ahna deegaan u baahan ciidamo farabadan oo xajiya qabsashadeeda eh, ilaa iyo dhowr mar ayay dawladdu gacanta ku qabatay balse ma suurtagelin ilaa iyo haata in si dhab ah loo xajiyo amnigeeda uu mahadsan yahay farxaan axmed oo isagu markaa ku sugan qeybo kamida ah galmudug aynu ka wareysanayeen wararka ku aadan soo dhoweynta wafdiga madaxweynaha oo laga dareemaya qabanqaabadeeda degmada maxaasi gobolka hiiraan oo la filaya madaxweynuhu inuu gaaro halkaa oo madaxweynuhu mar kale ka bilaabi doono abaabul ka dagaalka ama abaabul ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee deegaano badan oo kamida ah gobolada dalka ka socda wixii warar kusoo kordhana barnaamijyadeena iyo wararkeena soo socday aad ku maqli doontaan dhegeystayaal dhinaca kalena gudoomiyii hore golaha shacabka haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhinac liska dhigo arrimaha kale arduwanaanta siyaasadda iyo waxyaabaha kale dadka soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo dhammaan shacabkuba inay markaas ka kaashadaan sidii ay ka qayb qaadan lahayn dagaalka dhanka al-shabaab waa kan guddoomiyi hore golaha shacabka bismillaah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidinaa muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka hadlo xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka badbaadada qaranka ee deegaanada hadda wejiga hore ee la dagaalanka khawaarijta ka socda guulaha ay gaareen horumarka ay sameeyeen waxaan aaminsanahay degmooyin badan oo go'doonsanaa in muddo a noloshooda ciriiri ku jirtay go'doonkaasi inaad ka saarteen oo aad ka xoreyseen shacabkiina aad ka xoreyseen gumaysigaasi muddada dheer haystay u diiday nolosha caadiga ah shacabka inay ku noolaadaan runtii waa wax lagu farxo intii ku dhimatay ama ku shahiidayna ilaah waxaan rajaynaynaa jannaatulfardowsa inuu ka waraabiyo inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa ilaaha ka rajaynaynaa soo kabasho degdega ah. mar walba shacabkiina wuu idin baahan yahay runtii waxaan kaloo aada ugu faraxsannahay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu furanta hore idinla joogo oo uu taagan yahay aagga hore waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida soomaali oo dhan waxaa ku waajiba in madaxweynaha ay ku daydaan oo garabkiina ay soo istaagaan mar walba garabkiinaan nahay waad guulaysanaysaan insha allahu tacaala intaad qabateenna aadaa loogu faraxsan yahay cadowgaas khawaariijta inaad sii wadaan inaad dalka ka safaysaanna waa waajib dhammaanta annadana saaran idinkuna ka ciidan ahaan si gaaruu idin saaran yahay waxaan kaloo rabaa halkan baaqi inaan uga diro shacabka soomaaliyeed sida aada la socotaan marxaladda waddanka hadda uu ku jiro meel lagu kala hari kara ma ah waa la socotaan ninkii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu taagan aagga hore ee la dagaalanka khawaarijta meel lagu kala haro maaha go'aanada uu gaarayo waa go'aano loogu talagalay in lagu difaaco dalka iyo dadka soomaaliyeed maanta mushkiladana haysata waa mushkilad mustawrida ama dibadda laga keenay lagula dagaalamayo shacabka soomaaliyeed magacooda lagula dagaalamayo dhulkooda inay ka qaxaan waa la socotaan fikirkaas mustawridka oo la keenay dalka la keenay dhaqaalihiisi wuxuu dul saaran yahay shacabka soomaaliyeed fulinta dadka fulinayo dhiigooda daadanayo waa dadka eh, shacabka soomaaliyeed waa la socotaan maanta qof walboo soomaali ah in loo diidan yahay magaca uu hore u haystay oo ah soomaaliyaan ahay soomaalina waa boqolkiiba boqol ah fikirka la keenay wuxuu diidan yahay inaad adigu boqolkiiba boqol islaam aad tahay wuxuu diidan yahay inaad soomaali sii ahaatid wuxuu rabaa wadankaaga inaad ka qaxdid wuxuu rabaa inaadan sheegan islaamnimada midda aad sheeganaysid waxay la tahay marka in arrinkaas lagu buraarigo shacabka soomaaliyeed ay gartaan cadowgooda hadafka uu leeyahay kana hortagaan weligoodna dee shacabka soomaaliyeed waa dadgeesiina ka damqanaya in ay sii saarnaato heeriidan khawaarijta ay saareen waxaa kaloo baaq u diraya shacabka koonfur galbeed waa la socotaan koonfur galbeed waxaa godoonsan degmooyin aada u ballaaran haddaan ka soo qaadno caasimadda kumilgaarka ah baydhabo hal kilomitir lagama soo bixi karo lamana tegi karo way go tahay waa la socotaan degmooyin ayaa waxaa godoonsan doonsan toban iyo dhowr sano aan waxyaabaha daruuriyaadka u gudbi karin raashinka ay ka mid yihiin shidaalka uu ka mid yahay shacabka deegaanadaasi hadday isku dayaan inay isticmaalaan gaadiid sida xayawaanaadka ay isticmaalaan dhowr jeer waxaa maqasheen in la dilay dameer raashiin soo waday ama dameer wax ku rarnaayeen oo qof shacba isticmaalayay waxaad dareemi kartaan dadkaas idin go-doomiyey hadafkay leeyihiin waa dalkiina inaa ka qaxdaan inaad ka guurtaan waxay la tahay in loo istaago teeda kale nidaamka ka jira meesha meesha waxay la tahay inay ku daydaan maanta maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu safka hore uu taagan yahay inta kaleoo ka hooseysa waxay la tahay fadhi uma yaalo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan haatana ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayuu ahaa wsaad maqleyseen ugu baaqi dadka soomaaliyeed guud ahaan shacabku iyo siyaasiyiintuba inay ka qayb galaan dagaalka iranka al-shabaab weli ogaanad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhinaca kalena maxkamadda gobolka banaadir waxaa ka socota maxkamadeynta xubno ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda oo loo haysto eeda la xiriira musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne waxaynu toos u aadi doonaa dhageysiga garmaqalka daacwadda loo haysto xubnahaas oo ka socota maxkamadda gobolka banaadir jiha soomaaliga uu u dejiyey qodobkaas xafiiska xerlaalyaha guud ee qaranka wuxuu soo qaatay qodobka wuxuuna dusha ka saaray qodobkaas uu ku dabaqay uu ku eedeeyey eedaysane aadan wuxuuna yidhi eedaysana aadan waxa aad xadday waxa aad xadday musuq maasuqday lacag dakhli dawladeed oo adiga oo aadan ah xaraynteeda aad mas-uul oga ahayd dawladda okay meeshaas marka la joogo qodobka qofka uu sheegaayo iyo aadan ma isleeyihiin jawaabtu waa maya oo aadan maba ahanba sarkaal dawladeed oo lacagi ka mas-uul ah uruurin dakhli iyo dhiibis qaraj waxaa rabtaba dhehe lacag dawladeedba mas-uul ka ah aadan maba ahanba xafiiska xeeraalyaha guudna muxuu leeyahay waa tahay meeshaas marka la joogo waxaa la rabaa mudana gudoomiye aadan waxa uu yahay hadda abukaatiya iga horreeye sheegay waa qofka fiisaha ku dhufta tiim tiimbaraha tiimbaruu ku dhuftaa isagama dhufta xitaa waxa barahaas gudihiisa ku qormaayo xitaa waa loo sheegaa waxaa lee waxaas ku qor waxaasuu ku qoraa wuuna tiim bareeyaa basba lacagna ma arko lacagna ma qaado macamiil lacag kama qabto lacag qasnad kuma shubo qof lacag dhiibo ma arko lamaba macaamilaba xafiiska xeraalintana wuxuu leeyahay lacagta dakhliga dawladda asaa ka mas-uulahay waana luunsaday waxaan rabnaa marka ma waxaa sax ah in qodobka loo lagu eedeynaayo eedaysano kastaa lagu sheego ama faktiska lala xidhiirinayo ay noqotaa midii uu sheegay xeerdejiyaha soomaaliga amaa sax ah mise waxaa ah sida xeer xeerilaalyaha uu u sheegaa saxa haddii xeerilaalyaha uu iska yidhaahdo islaantii immigrathonka sheexa ku karinaysay waxaad xadday lacag aruurinteeda dakhligaas mas-uul aad oga ahayd dowladda soomaaliya fir suuragal maah askariga waardiyaha haduu ku soo eedayo u yidhaahdo lacagta aad mas-uulka uga ahayd dowladda ururinteeda dakhligaas waxaa ku eedaysan tahay suuragal maa waxaa la rabaa marka eedaysanahan iyo qodobkaani ma ismudaabaqaynayaanoo xidhiir ma ka dhaxeeyaa dhowr su-aal inaa isweydiisaa u baahan tahay intaadan qodobka ku soo eedayn aniga hadda ma fahmin qaab xataa looga difaaco eedaysanaha ma jiraan haddii eedaysanihii uu lacag xataa mas-uulka aan ah lahaba yaraatuu cirabtee ha noqotee qofka waa laga difaaci karaa qareenka wuxuu sheegu garanaa laakiin qof qodob uunan lahayn dusha laga saaray arintaas iyadaa mudana gudoomiye wax maxkamadduna ay fahmi karto dadka caadiga ahna ay fahmi karaan xataa qofka aan sharciga baranin wax uu fahmi kara ma ahan arrintaas iyada mudana gudoomiye maxkamadda gobolka banaadir ayay ahayd oo si toos ah ay kaga socoto maxkamadeynta iyo dhegeysiga garmaqalka xubno ka tirsan dowladda oo iyagu loo haysto xatooyo xoolo dadweyne waana kiis in muddo a ah soo socday waana garmaqalkii toddobaad oo markaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda loo maxkamadeynayo musuq maasuq ku aadan inay markaa hantidii iyo mas-uuliyaddii dowladda ku tagrifareen weli ogaal aada socotaan knn waad naga dhegeysanaysaan weli barnamijka la degeysanaysaan markana gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka qeybgalay kulan lagu taageeraya dagaalka dhanka al-shabaab waxa uu sheegay in kaalintii shacabku iyo haweenkuba ay qaateen balse weli ay markaa dhiman tahay kaalinta ku aadan dagaalka ee ganacsatada uu sheegay in qaarkood xitaa ayba ka baqanayaan inay kasoo qeybgalaan kulamada lagu taageerayo laguna dhiirigelinayo ciidanka xoogga dalka ee dagaal kula jira al-shabaab waa kan duqa muqdisho madaale oo arrimo badan ka hadlaya waa laba kaclayn waxaan isugu yeerna waa laba kaclayn cid jabtay iyo cid soo baxday haba yaraatee oonna oo weyn ma jirto waxaa mudan inaan ku daysanno reer hiiraan oo weli deegaanaday cadowga ka xuraysteen gacantooda ku haysto annaguna deegaanadan cadowga ka xuraysanna gacanteena inaan ku haysanaa nagala rabaa intaas kadib dagaal marka la gelaayo qaabo badan uu leeyahay xeelado dagaaluu leeyahay cadowgu beri aan cirkaa laga duqaynaayey marka waxa waaye ciidamaduna muddo badan ay meesha ku jireen dhuudhuujin iyo in la dhuudhuujiyo ayaa loo soo qaaday xiryahoodayna joogaan waana laabanayaan haddii ilaa yidhaahdo laakiin doorkii oo waxaa maqan annaga doorkayni sida laga dhawaajiyey shalana waata laga dhawaajinaya hadda inaan doorkayni qaadannay aagag fara badan laga bixiyey cadowga ay horkacayeen qabaa'ilka qabiilkan mudulood la yidhaahdo horkacayey markii laga soo tagay hiiraanna cidda labaadoo dagaalka gasha ayagay ahaayeen goobo badan ay cadowga ay ka xoreeyeen meesha hadda xoos weyniyo ceelbuur iyo in loo hawaystana waxay ku timideen dadaalka idinkaad samayseen ayay ku timideen haddii aan caligaduud iyo maaragtay iyo runudgood iyo meeshaan la dha maxay nuur dugle iyo halkaasi aan laga bixi lahayn ceeldheer lama aweysten masagaweyna lama aweysten ceeldheer haddaan laga bixina waxaa la sii aada meeshii la dhijira galcad galcad markii laga bixiyo coos weyne coosa markii la aadan ceelbuuriyaa la sii aada waxayna ku timiday dadaalkiinna iyo juhdigiinna iyo kartidiinna ay ku timiday waxaan rabnaa marka waa in mar walba wax la qabanayo waa laba kaclayn wax layidhahdaa jiro kacaankii wuu laba kacliyey maqli ma jirino waxaan rabnaa kacaankii waa laba kacliya rabnaa inaan noqonno oo aan laba kaclayno waxaan rabnaa inaan tilaab horu qaadno waa sidii laga dhawaajiyey inaan wada dhaqaaqno sheekh soomow khayr allah siiya waa kaana dhex fadhiyo waxaa ka soo hallaabay meeluusan tegin malaha galcad iyo ceelba maxaed halkaas ilaa aadaya baaluu tegay oo lu ku tegay markaasuu waxa ku qaybinaayo ciidankao ku dhiirigelinaaye annaga wax kale haddaan weyno intaan baxn aan ciidankayna soo dhiirigelinno aan soo dhiirigelinno gabdhaha khayr allah siiye xamaasada iyo waxa ku jiro madhan hilowle iyo suldaaniyo waa kuwaana intay baabuur la gadoomay aaggayga ka dagaalamaayay inta soo laabtayna ay wada dhaawacmeen markaasay dhakhtar dibadda loogu wada dira waa ogtiin waxaynu ku soo dhaawacmeen dagaalkii kixinta mudulooday ku dagaalameen gabdhahayna hadda waa kuwa maalin kasta raashinka diyaarinaayo ee dubaayo ee baabuurta ku risaynaya dhiibo waaya gabdhaha gabdhaha doorkoodu waa qaateen waxa maqan waa doorkayni siyaasiyiinta doorkayni dhaqanka doorkayni culummada doorkayni dhallinyarada doorka maqan waa doorkaas haddaanan gudo karanina yaanan dadka been u been u sheegin yaanan dadka been u sheegin xabaddu cid gaar u xigta ma jirto ciday la walaaltaana ma jirto ciday fogaynaysana ma jirto ciday soo dhowaysana ma jirto cadowguna waa sidii laga wada dhawaajiyey hadduu cadowgu dhulkaasi uu ku soo laabto waxa waaye meesha aan joognoan ku wada sugaynaa qabowgana lagu juri maayo cadowga waa waajibna saaran inaan meesha u jiro aan kula dagaalanno maxaa yeelay haddou kuhaddou soo dhaafo meelaha uu jiro hadda haddou soo dhaafo meesha aad ku sugaysa waa xamar xamarnana baad ku joogi mayno marka waxaan qabaa aniga inaan u diyaargarowno kulligaynba yar iyo weyn wiil iyo gabar culummo iyo caami waxba aqoonyahan cid kastaba inaan baxnaa la rabaa maxaa yeelay waxaa la yidhi hadda koraa ah waxaa la layidhi nimaa awliyo intuu sheegto tuulow tagaa layidhi markaasuuna awliyaan ahay markaasaa dadku raga dhuglaa waayeen kadibba wuxuu sameeyaa layidhi habeenkii uu abuulla asoo gubaayo aa loogu tegay tuulay aada asoo aqalkii dab ku qabto war maxaa gubaysaa karaamo u leh hadday kici weyso gacantaa lagu xoojiya unoo lagu dara aan lagu kabaawuna marka wuxuuna hadday karaamadayn shaqay weyse gacantaan ku kabaayaa haddii hadalku shaqay waayo ficilaan ku daraynaa dad badan oo xabsiga ku jirana waa arki doontiin odayaal akhyaar isu haysto iyo ganacsato or ganacsatadii waa dhuumanayaan maalin kastaba wuxuu ka cabsahaya cadowga shabaab uu ka cabsahaya adigana kaa cabsamaayo war annagoo dawla hadday naga cabsan waa inay shabaab ku cabsanaayaan waxaan tusaynaa in annagana nagala cabsan karaan tusaynaa waa ka dabagaynaynaa qof baan ka yeelayna ma jirto alla og baan idiin sheegi mayno haa xabsigaa lagu uraayaa xabsiga hadday ka cabsanaayeen ay u imaan waayeen kulammada dadkooda isugu imaanayaan shabaabaa kuu jeeda keliya ama afka la duubanaya marka meelaha la joogo iyadoo shabaab laga cabsanaayo dowladdin ay ku leedaha warkaalay soo imaad ila soco iga warqab aan wada soconno cid laga yeelaa ma jirto xilliyada qaarkood ogsoontiina islaamka xilliyada qaarkood dadka waa laga waa la xoogayaa waana la xirayaa qof cid la tuugaa ma jirto suuragal maan idhab anta wa rabbuka faqaatila inaan dhahna madaxweynu adigu bax ma arrintan aad anaguna fadhiisan fadhiisanaynaana qaaciduuna suuragal ma calaa kulli xaal waxaasi waa laga daba tegayaa waana baxayna aniga maalinahood guddoomiyaasha degmooyinka qaara ah intay baxeenay tageen halkaas markaasay ku maqnaayeen hadda waxaan dhahay soogala kulankaanaan isugu imanaynaa asbuucan dabayaaqadiisan haddii ilaa yidhaahdo owrtayna waa raraynaa ciddaan salfanana yaa nala soo dabakicin waa rarahaynaa gobolka banaadir wuxuu u jihaystay dagaalo u jihaystay gobolka banaadir haddii ilaa yidhaahdo wax kale ma maqlaayo gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayuu ahaa dhinaca kale mid kamid ah culimada ku nool degmada maxaasi gobolka hiiraan oo la hadleeyay xutbe ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ee qeybta ka ah dagaalka dhanka al-shabaab wuxuu sheegay in dagaalkani uu yahay mid markaa laisku haysto jiritaanka dadka soomaaliyeed iyo nafsadooda iyo badbaadinta hantidoodaba uu sheegay inay duulaan ku yihiin al-shabaab diyaar ma u nahay ina khawaarijta aan baabi'inina diyaar ma u nahay annagana ka deegaan ahaan garabkiinnaana insha allaahu inta yaroon rafanayna bisaan janna ma ogaanaynaahe nimanka ma la dagaalamaynaa diyaar ma u nahay dadka wanaagsan oo sharafta leh oo magaca leh oo xaqa ku socdaa markay dhintaan dhiiggoodaa lagu guulaystaa ilaahay diinkiisay suurad xumeeyeen ayagana qiyaamo markay tagaana la suurad xumeeyna man jaahadahum biyadihi fa huwa mu'min qofkii gacanta kula jihaado waa mu'min uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam waman jaahadahum bilisaanihi fa huwa mu'min qofkii carabka kula jihaado waa mu'min waman jaahadahum biqalbihi fa huwa mu'min qofkii qalbiga kala jihaadana waa mu'min walaysa waraa'a daalika min aliimaani xabatu khardalin uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ina qalbiga laga naco wixii ka dambeeyana oo dhexdhexaad la noqdana iimaan la'aan waa warwaaro ilaahay rasuulkiisa oon la rumayn qofkaan qoladaa qalbiga ugu yaraan ka nacbayn ilaahay rasuulkiisiina rumaysnayn maxaa dhacay ilaahay diinkiisay ku ciyaaraan waa inu qofka iimaan iimaankalo ilaahay rumaysano ka qiiroodo oo ka xanaago ummaddii ilaahay addoomanka ilaahay adduunka dejistay ay si anshax u halaagaan hantigooda u boobaan qof iimaan waa inuu ka qiiroodo haddii la waayo qofkaasu ilaahay rasuulkiisu rumaysaya cid ka yiili ma leh sidaasuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay dadkaas marka nabigeenna uu tamaniye inuu la dagaalamo hadduu gaari lahay dadkii haddana dhex joogo asxaabtii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aa la dagaalamay safkii mugii soo galeen qolada khawaarijta quraan akhri qur'aanay kor u qaadeen asxaabtii qaarkood alaa ay shakiyeen is yidhaheen dadkaasaan qur-aanku akhrinaa maan la dagaalami karnaa oo cali bni abi daalib dhaariyeen saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkiis dhalay gabadhii nabiga eh, ilmaha u dhashay ay dhaariyeen ilaahayaan kugu dhaarin axaadiisa sheegi nabiga maka maqashay yireen markaasuu dhowr mar u dhaartay dagaalkii mugay galaanay laayeenna calaamadu nabigu ka sheegay nin lahaa ee laga dhex raadiyo asaa laga helay waxwaa markii qoladaas khawaarijtaa dad gaalada nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hum sharu lkhalqi waalkhaliiqati makhluuqa caqliga leh iyo waxaan caqliga lahayn ayagaa ka shar badan gaaladu waa ku jirta makhluuq suuqaas waa ka shar badan yihiin dadka la dagaalamana dadka adduunka joogo dadka u sharafta badan waay waxa ilaahayna siiyey inaan noqono dadka dadkuu sharafta badan adduunka qoloba maraysoo mari qoloba waxbay adduunkan ka shaqaysane shaqada iyo camalkan ku jirno waa shaqa iyo camal ilaahay rasuulkiisay raalli ka yihiin sow daacadu noqo ma hayno la dagaalankooda waa dad aniga annaga jasadkaynoo kaliil yihiin sida u xanuunsanayno xanuunsanaynaa ay xanuunsanaan waa ka iimaan badannahay laakiin waxaa la rabaa ina kalsooni aan qabnaa la rabaahoo ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulka sharcigiisa aan ku kalsoonaano kulana dagaalano ka guulaysanaynaa mid ka mid ah culimada soomaaliyeed ee ku nool degmada maxaase gobolka hiiraan ayuu ahaa oo la hadlayay ciidamada dadka deegaanka oo loo diyaariya inay ka qayb galaan dagaalka dhanka al-shabaab weliya barnamij ola degeysanaysaan markaan waxaad kuso dhawaataa dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada anigoo cabdirashiid ibrahim cali iyo weliba cabdulaahi bootaan ayaa xubintadii la soo codsiinaya waxaana ku dhegaysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar ka saa qormooyinkii sheekooyinka haddaynu ku bilaabno eh, cabdulaahiyow xubinta bandhiga warbaahinta bulshada muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada iyo aad loo hadalhayay qabanqaabadii ugu dambeysay ee soo dhaweynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa ay ka socotay magaalada maxaas halka waxaa ka bilaaban doona abaawulka ka dhanka al-shabaab iyadoona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud muddo uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmuduge mas-uuliyiinta uu hogaaminayo madaxweynaha ayaana dhawaan soo gaarayaa sida wararku ay sheegayaan magaalada maxaas marka magaalada waxaa weyaan waxaa laga dareemaya diyaargarowgii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya hore waxa uu sheegay in abaabulka ka dhanka al-shabaab meelo badan uu ka bilaaban doono waxaynu aragnay in galmudug uu ka bilowday sidoo kale haddana mar kaleeta hiiraan ayaa leeyahay uu ka bilaaban doonaa hiiraan waxay ka mid ahayd meelii ugu horeeyay abaawalka ka dhanka al-shabaab la bilaabay mm-hmm. iyadoona madaxweynaha soomaaliya muddo ku kusugnaan doono magaalada maxaas mm-hmm. muddo wuxuu sugnaa magaalada dhuusamareeb haddana muddoaya ku sugnaan doona magaalada maxaas markaa soo dhaweyntii iyo qaban qaabada ayaa baraha bulshada aad iyo aad loo hadalhaya cabdullah aad iyo aad cabdirashiid waxaa xusid mudan maxaas inay ka mid tahay deegaanadii ugu horreeyey ee laga bilaabay dagaalka haatan lagula jiro al-shabaab madaxweynuhuna uu halkaas u tegay siduu u dhiiragelin lahaa ciidamada xooga dalka iyo sidoo kale ciidanka deegaanka kuwaasoo markaasi dagaal kula jira al-shabaab waayahay hadalheynta kale jirta haddiinu aagnana waa ciyaarta xiisaha badan ee udhexeysa caawa kooxaha ma united iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiisa badan waxaynu ognahay in toddobaadkan gudihiisii waxaweyaan uu u yahay kulankan kulanka ugu xiisaha badan ganari sanadkan waxay doonayaan in horyaalka bermeliga meel fiican ay ka gaaraan ama ay ku guuleystaan taageerayaashu waxay aaminsan yihiin in garoonkooda ku garaaci doonaan xilli ciyaareedka hore waxaynu ognahay in man united garoonka caawa ay ku ciyaareyso kooxda kubadda cagta ganris ama garoonkoodaba ay ku garaaceen xil ciyaareedkii hore kala qaateen caawana wuxuu noqon doonaa kulanka kulan kale oo xiise badan man united waxa weyaan hooshilanaya oo soo laabanaya ciyaartooyay qaateen sida eh, ninka layidhaahdo amarbad oo kulankan leeyahay uu ciyaari doono ama ma ciyaari doono laakiin waxaa la saadaalinaya in kulankan uusan ciyaari doonin laakiin waxaa laleeyahay macquul weeyaan kulankaasi u ciyaar maadaama maanta uu maqan yahay danka ganars waxaa weeyaan iyagu kulankii ugu dambeeyey waxay dhibco kulmiyeen kooxda kubadda cagta fulham marka waynu arki doonaa kulanka xiisaha badan ee ma united iyo arsenal udhexeeya cabdullah aad iyo aad cabdirashiidow taageerayaasha labada naadi ee faca weyn manchester united iyo arsenal waxay aad u hadalhayaan kulankan oo ay sugi la-yihiinba iyagoo qaarkood markaasi isku foorjeynaya in kooxba kooxda kale markaasi ay ka adkaa doonto waxaana la wada ogsoon yahay in arsenal oo markaasi eh, dhibca soo lumisay kulankan kulankii ka horeeya ay la ciyaarteen naadiga fulham waxaa suuragal ayaa laleeyahay markaas inay carag kala dul dhacdo naadiga manchester united walow manchester ee iyaduna markaas kulanka ugu dambeeyay soo adkaatay waxaan waana mid kamid ah kulamada asbuucan ugu adag horyaalka bremleague hadaleynta ayaan intaa kusoo gabagabeynana markaan dhankay qormooyinka waa tahay cabdirashiidow markaana qormada ugu horeysa dhankayga haddii aan ku bilaabo waa kuway tobanka suuradood ee wax kaa difaaco markaad si niyada ah u akhrisato tobankan suuradood akhrintooda toban shay bay kaa reebaan ama kaa celiyaan kow suurada faatixada suuratulfaatixa waxay kaa reebtaa carada alle suuratu yaasiin waxay kaa reebtaa oonka ama haraadka maalinta qiyaamaha suuratu dukhaan waxay kaa reebtaa dhibaatada maalinta qiyaamaha suuradda idaawaqaca waxay kaa reebtaa saboolnimada suuradda tabaarak ama mulki waxay kaa reebtaa cadaabka qabriga suuradda alkowthar waxay kaa reebtaa dooda suuradda toddobaad waa suuratul kaafiruun waxayna kaa reebtaa inaad gaalnimo ku dhimatid suuradda sideedaad waa suuratu ikhlaas waxayna kaa reebtaa munaafaqnimada suuradda sagaalaad waa falaq waxayna kaa reebtaa xaasidnimada suuradda ugu dambeysa ee tobnaad waa suuratu alnaas waxayna kaa reebtaa waswaaska qormadaas ayaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala cismaan cabdulaahi waayahay cabdulaahi ugu dambeyntii qormada ugu dambeysa waxaa lagu bilaabay sidii tan waxaa leeyahay uma baahanid inaad wax baratid si aad u noolaato adiga oo caaqil ah balse kaliya waxaad u baahan tahay in maskaxdaada ay weynaato ee maskaxdaada kororto mar waliba waxaa wanaagsan inaad noqoto qof dabeecad leh dadkuna ay yidhaahdaan qofkaasi aad iyo aad ay u fiican yahay waxaan leeyahay inaad baahi u dhimato waxaa kaga qiimo badan inaad noqoto qof wax qabsada ama shaqeysta wax weliba waad samayn kartaa haddii aad ugu talagasho inaad kali noolaato waxaa kaga qeyr badan waxaa kaga fiican in mustaqbal aad samaysto ama nolol aad dhisato waxaana taasi ay ku sahlaysaa in noloshaada mid ka mid ah guulahaaga aad gaarto qoraaga qormadan ayaa kusoo gabagabay mar weliba waxaa wanaagsan in noloshaada aad heer ka gaarto iyadoona mar waliba ay wanaagsan tahay in allah subxaana watacaala aad ku xirnaato qoraaga qormadan ayaa sidaa kusoo gabagabay waxaana qormada kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed guud ahaan xubintii bandhiga warbaahinta bulshadana waa nagay intaa waa cabdirashiid iyo bootaano idinla nabadgelyo intii bandhiga warbaahinta bulshada maqleyseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaale warbixinada kale barnamijka dn egrana tobanaan kun oo dibadbaxyaal ayaa isugu soo baxay qeybo kamida ah magaalada niyaami ee caasimada dalka niger iyagoo dalbanaya in dalka niger laga saaro ciidamada faransiiska iyo sidoo kale danjiraha faransiiska ee u qaabilsan wadankaasi niger waxay dadku dibadbaxa ku dhigayeen dhismaha safaaradda eh, faransiisku ay ku leedahay magaalada niyaami ee dalka niger sidoo kale waxay dalbanayeen in ciidamada saldhiga kule ee magaaladaasi ee kun laga saaro wadankaasi niger waxaa sidaa dadka shacabka ku dhiirageliyey hogaanka milatariga ee afgambiye taladii wadankaasi meeshan ka saaray maxamed bazuum oo ahaa madaxweynihii wadankaasi niger ee sharciyada haystay waxay dibadbaxyadu isugu soo baxeen qeybaha banaanka hore ay degan tahay safaaradda iyo sidoo kale saldhigga ciidamada faransiisku ay ku leeyihiin magaalada niyaam ee caasimadda wadankaasi niger waxay dalbanayeen shacabku iyaga oo hadallo ka dhana faransiiska sheegaya oo ku aadan in faransiisku ay ku xadgudbeen madaxbanaanida niger waxbadanna aan dalka u qaban marka laga soo tago inay danahooda ku fushadeen waxaynu diyaar u nahay in aynu nafsadeena u hurno dalkayaga muhiim ayuu noo yahay madaxbanaanideena waa inay isaka tagaan dalkeena ciidamada shisheeye ayuu yiri yakuba isovo oo isagu mid kamida ah dibadbaxyaasha ahaa lana hadlay warbaahinta al aljaziira waxa uu ahaa dibadbixii ugu ballaarnaa ay dadka reer naijer isugu soo baxaan magaalada niyaami ee caasimadda wadankaas tan iyo markii bishii julaay keedii afgembi milatarigu ka dhacay wadankaasi neger taladii dalkan laga tuuray maxamed bazuum oo isagu ahaa madaxweynihii heystay sharciyada waddankaasi niger faransiisku waxaay xiriir dhowla lahaayeen madaxweyne mohamed bazuum oo saaxiibo ahaayeen emmanuel macron madaxweynaha dalka faransiiska waxaa labada dhinaca qadka taleefanka ay ku hadleen dhowaan waxayna sheegeen in faransiisku mar walba garab taagan yahay maxamed bazuum oo ah madaxweynihii sharciyada haystay ee dalkaasi niger arintaa waxaa aada kaga carooday xubnaha saraakiisha militariga ee dalka niger oo iyagu muddooyinkii lasoo dhaafayba abaabulayay shacabka wadankaasi niger si ay markaa u muujiyaan dareenkooda ku aadan diidmada in faransiisku joogo dalkan dhaca galbeedka qaarada afrika saameyn uu ku yeesho waxaa arrintaas walaac ay kusii badisay marka dalka faransiiska maadaama caqabad badan ay wajahayaan oo la xiriirta inba la dalbanayo dadkooda in laga saaro ama ciidamadooda iyo danjirahoodaba dalkaasi niger xaaladda wadanka niger ayaa weli mid kacsan ah xili ay markaa diideen taladii iyo soo jeedintii urur goboleedka ecowas ee ku aadaneed in talada dib loogu celiyo dowladda rayada oo dimuqraadiyada lagu doortay madaxweyne maxamed bazoum saraakiisha ayaa arinta ka dhiga adeegay welina waxay ku adkeysanayaan inay iyagu sii maamuli doonaan wadankaasi oo haatanna aysan mar waliba wareejin doonin awoodda kuna wareejin doonin maxamed bazuum ay ku eedeynayaan inuu gacansaar leeyahay dalalka shisheeye oo u qorqabanayo markaa xukuumadda wadankaasi faransiiska dalka neger dhinaca kalena xukuumadda ukrain waxay sheegtay in diyaaradaha darooriska aan duuli ahayn ee ruushku ay duqeymo ku qaadeen magaalada odesa iyo dekada lagu magacaabo janobe ee markaa kamida ah dekadaha ugu waaweyn wadankaasi ukrain laba ruux ayaa la sheegay inay markaa ku dhaawacmeen burbur xoogan uu soo gaaray qeybo kamida ah dhismayaasha la duqeeyey waxaa sidoo kale jirta ciidamo fara badan oo la keenay buundada gacanka crimea ee markaasi dalkaasi ruushka dhulka ay xooga kaga haysta ukrain waxaa lagu eedeeyay markaa xubnaha ukrein ay isku dayaan inay markaa duqeymo fuliyaan marka la eego ayna la bartilmaameysadaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo xarumaha muhiimka ah ee ku yaala wadankaasi ukrein dagaalka ruushka iyo ukrein ayaa weli halkiisa kasii socda waxa uu galay maalintii shan boqol iyo kontonaad waxyaabaha ugu muhiimsan ee dagaalkan warbaahinta aljaziira ay ka qortayna waxaa kamid a ah in markaa ruushku qorsheynayo in weli lasii kordhiyo ciidamadiisa keedka oo ilaa kun oo hor leh oo lagu kordhiyo si qorshahu yahay inay qeyb ka noqdaan markaasi dagaalka ay kula jiraan ukrain waxaa sidaasi sheegay ku-xigeenka madaxa amniga ee wadankaasi ruushka waa hore ayuu xilkan u hen jiray ee dimitri medvedef oo isagu sheegay waxa uu booqday qeybaha bari ee wadanka ruushka master medvef waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan xukuumadda wadankaasi ruushka uu kala hadlay in la kordhiyo tirada ciidamada si markaa ay ciidamadu u noqdaan kuwo kayda ah sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhig ee wadanka ruushka tan bishii januari ilaa laba boqol iyo siddeetan kun oo kamida ah dadka raashiyaanka ah ayaa la sheegay inay markaa ay qorteen ciidan sidaana marka ay ku doonayaan ay ku noqdaan ciidamada keedka ee wadankaasi ruushka waxaana ciidamadan loo yaqaanaa reservists wakaaladda wararka ee ruushka ee taas ayaa sidaa ku warantay iyada soo xiganaysa sarkaal sare oo lagu magacaabo medvedef oo ruushka ka tirsan ruushku waxa ay weli isku dayayaan inay awood ciidan ku qabsadaan magaalooyinka waaweyn ee wadanka ukrein waxaase weli muuqataa in dagaaladu halkoodii kasii socdaan oo ilaahay haatan wax natiijo aysan dhinacyadu kala gaarin marka laga soo tago in ay soo gaartay labada dhinacba jab ku aadan dagaalka burbur dhaqaale oo labada dhinacba soo gaaray in quwadaha dunidu ku loolamayaan in markaa la kala taageero labada dhinac taageerada ugu badanse waxaa la inay helayso xukuumadda ukrein oo iyadoo haysata taageerada dalalka reer galbeedka oo inta badan ay helayso waana tan la aaminsan yahay inay markaa ugu muhiimsan tahay in dhaqaale ahaan iyo sidoo kale milatari ahaanba ay taageero ballaaran ka helayso xukuumadda washington iyo inta badan dalalka reer galbeedka ingiriiska jarmalka faransiiska denmark iyo dalal kale oo markaa gaashaanbuurta naato ku jira kuwaasi oo taageero dhaqaale iyo mid milatariba siiya xukuumadda waddankaasi ukrain eh, dhinaca kalena hogaamiyaha waddanka ukrein master zelenski wuxuu sheegay in maraakiib iyagu sidaa qamadiga ay soo saartay ukrein la doonayo inay ka gudbaan aagga badda madow si markaa maraakiibta ay u gaaraan xeebaha kale ee dalalka caalamka ayna u gaarsiiyaan qamadigan oo kamid ah kan markaa laga isticmaalo dalal badan oo qaarada aasiya ku yaala iyo afrika oo wax laga gaarsiiyaba waxa uu sheegay in qorsho uu yahay in markaa ay ka gudbaan dhaaga badda madow oo ah meesha loogu cabsida badan yahay maadaama ruushku gacanta ku hayaan dhowr marna ay duqeymo ka dhaceen intaa kadib wuxuu sheegay in qorsho uu yahay inay gaaraan dalal kale iyo deegaano kale oo nabdoon oo la filayo in ganacsiga qamadiiguba yahay kan dhaqaalaha ugu badan ee xukuumadda ukrein ka sameysay marka la yimaado ganacsiga iyo waxdhoofinta wadankaasi wax soo saarkiisa ah wuxuu tilmaamay in cabsida ugu weyn ay qabaan ay ahayd in ruushku isirtaa ku sameeyo balse ugu dambeyn waxay sheegeen inay ka gudbeen oo ay sheegayaan saraakiisha iyo kabtanada maraakiibtuba inay u suuro gashay inay gaaraan qeybo kale oo kamid ah aagga badda madow sidaana la filaya inay ku gaaraan wadamada qaaradda yurub iyo dalal kale oo dhaca qaaradda aasiyaba oo la gaarsiiyo wax soo saarka iyo qamadiga wadankaasi ukrein dhinaca kalena bandow ayaa lagu soo rogay qeybo kamid a ah waqooyiga dalka ciraaq gaar ahaan magaalada kirkuug loo yaqaano kadib markii dibadbaxyo rabshado wata iyo iska horimaadyo ay dhex mareen xubnaha kurdiyiinta iyo dadka kale ee carabta ah ee iyagu isla degaa qeybo ka mida ah magaaladaasi kirkuug ra-iisul wasaaraha wadankaasi ciraaq oo isagu kamid ah xubnaha shiicada ayaa amray in kirkuug la saaro markaasi cunaqabateen iyo sidoo kale in la joojiyaba dhaqdhaqaaqa magaalada bandoona la geliyo si markaa looga baaqsado gacanka hadal iyo dhibaato dhacda maxamed shiyaa al suudaani ra-isul wasaaraha wadanka ciraaq waxa uu tilmaamay in bandowga lagu soo rogay kirkuug uu yahay mid la doonay in lagu ilaaliyo amniga si markaa looga baaqsado in dibadbaxyadu faafaan oo ay amni darro iyo dhibaato kale keenaan wuxuu dhammaan ugu baaqay dhinacyada inay ka taxadaraan inay markaasi nabadgelyada ku ciyaaraan oo ay markaa gacanka hadal iyo dhibaato ay dhex marto arrintaana waxa uu faray inay ka hortagaan saraakiisha ciidamada wadankaasi ciraaq oo ay dadaal u galaan sidii markaa loo dejin lahaa xiisada hal ruux oo shacaba ayaa la dilay sidoo kale sideed ruux kale ayaa dhaawacmay intii ay socdeen iskahormaadyada u dhexeeyay shiicada iyo sidoo kale xubno kale oo kamida ah kurdiyiinta weli ogaala degeysanaysaan keenan waad socotaan saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnamijka walaad degeysanaysaan markan waxaad kuso dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay kuwii nabadda fawdayn jiro waad fashilanteene fakarkaad qabteen barannay iyo ficilladiinniye inaad furuq iyo daacuun tihiin faaliyuhu sheegiye filimadaad jilayseen in badan faarku soo qabaye soomaalina infahantiyo dadkaad kala fogayseene fidnadaad gasheen iyo dembigu waa mid faraweyne faaruq iyo inaad cadow tihiin fulayo kaalmeeya shabaabkii markuu kala firxaday baad furfuranteene sidii faqaburaaliya jimbaad soo fatahanteene facebookyadaad ku soo wada qorteen been fajicisaa'e dowladdaa fashilantaa waqin farax ka doontaane xaqaa fooda yimid iyo nabsigii buuxay feeraha e qawaariijtafaaniya birina doorasho u fayte marina doorasha u faytaa miyay maraysaa war waxaa kaloo la yidhi fidmadii shabaabka fasaxaadka u wado kuwa faraqa haystee feenfeenanayow ficilkiinna liitiyo waxa faygaraysaan fulinta iyo shacabku fahmay ereyadiinni war waxaa kaloo la yidhi ruuxii falay ibliisba u fasaxay foolxumiyo ceeb isagoo u fasiray soona faray baadilkii fulin fasaadkiiyo ibliis baa dulmiga faasaska u tuma isagaa fariimaha shidada faafiyo qora isagaa qalbiga filingalshiyo col iyo fuufuuf fatambalo ibliis baa dhexdhiga ehel fayoobaa isagaa furfura oo damqiyo feexda boogta ah fidnawadaha fallaaraha ridoo dhiig ka falaqsiiya isagaa adaa feecan iyo faan kusii rara warwalikaleerey fidhiidoo faaca ka harfoolhumo ma dhaaftee intaas niinrogdoymadokoleka darey warmadeeyo waxaa kaloo la yidhi nin faruuranfoorida ma kara fiina haba sheegin intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badine war walla weynay anigu in dhibaata igu filan faraqaan ku haysta waayo weli faal halkay caashaqu waygu soo fadhi xun yahay aryadhaha waxaa kaloo la yidhi meelaan fadhiba jirin nacsinoo fuq weynay fahanaya ma fahanteen war waxaa kaloo la yidhi fasahaadiyo dulunka waa lagu fidnoobaaye foolxumiya waxaa laga dhaxlaa furihii naareede xaqaa fooda yimid iyo nabsigii buuxay feedhaha warna waxaan maqli jiray dhabu fiirso weliga war waxaa kaloo la yidhi adduunyadu waa firash khalqigu wadaa fuushan yahay faruuryaho laga hadliyo isfaham baaduul xukumay aryaadhaha geedkan gabay iyo daldalan iyo buuq loogama baahnee minaad wax isku haysiin tiyaatarkaa tartan suugaaneed laga furaye ma hayaan la qadaanburina ha laga qayb galo minaad diidaanna qof juuq dhihi karoo dambe geedkan laguma arki karo war cabdulow haba la ogaaday hadda geedka maadigaa qabsaday tiyaatirkee suuga kagadowlan bedelyeewarbowa ah. geedka warwalloweynay meel kasta miyaa qabsanaysaan warwaaqlowgoojacadde wallaweyn ma qabsan war kalemaanay hadaalinine waa sida cabdilla idiin sheegaye xarunta wakaalada murtida iyo wacyigelinta waxaa lagu dahfuray tartankii hirgeli hibadaada madax badanna way ka soo qayb galeen gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashiyoo ka hadlana wuxuu yidhi suugaantu waa waxa jiheeyo ummadda abwaanadii horena wax badanay wacyiga ummadda ka qayb qaateen haddana kuwa dhallinyaraa in la soo saaro waa loo baahan yahay baanbarre maxamed fiidow wuxuu yidhi tartankaa suugaanta ka soo baxaysa gobol iyo qabiil iyo qof midna ma laha hadda qof kastou ka qayb qaado oo hibadaada horkeen bulshada war wasiirka warfaafinta daawud aweysosna ka hadlay meesha wuxuu yidhi dagaalka shabaab lagula dagaalamahayo saddex waji loo qaybiyey aryaa bashiir oma daa'uud uweesaa yidhi lagula dagaalamahayo warwarka waa dhaxaradhaan hadda wasiir daawudwaryana waa ahaan jiray saddexda waji ee shabaab lagula dagaalamahayo mid waa milatariga midna waa dhaqaalaha midna hadda waa fakarka marka suugaantii halaburku dadka day wacyigeliyaan tihiin fakarka waa samaynahayaa war maareeyaha tiyaatarka abwaan cabdulaahi cismaan guuro muxaafid fogo meesha ka hadlay wuxuu yidhi dagaalka lagula jiro khawaarijta ninka maanta siyaasad ka dhex raadinaya ilaah baan idinku dhaarshani soomaaliyeed oo damiir lamiya ilaahay kama dhigay haddayse khawaarij dalka qabsato muxuu ka faa'iidayaa ma siyaasi xil ka helayaa jira hadduu ganacsado yahay ma ganacsado xor u ganacsanayaa jira haddii alla kuu rooyee sidaanu dhaqan maahana waa ku khatimay gurigiinna allaha biye ma ku daray aryaatan oo kale arkay miyuu yidhi <laughs> nintiisiibaa daayay kan kale dugsanaya ani igala damiir xunmayngadar waay abwaanguura aryadhaha anigu guuro heesaayo weligay ma arkine beriga kalamaan waa ka qayb gasha xafladda furitaanka walax badanna waa lagu soo bandhigoo looma kala herin hadda war iyo dhammaantiis ninka wax uun hibaa isku tuhmaaya ha qayb galo tartanka lugtiisu waa furan tahe war cabdulow tartankii heesaha hirgalay goormaa la qabanaya war kalemaanay halganka khawaariijta lagula jira dadka hagardaamaynaya waxaan oran lahaa ilen doqooni deebka makaacdee daamankay meermeerisaa naw waartaa horaa loo yidhi wax kale la kaalay aryaadhaha samigay cabdullena wuxuu yidhi qalaad in loo saameeyo qiil kuma qaabsoonto howl quurxoon in loo saameeyo qiil kuma qaabsantaa howl quurxoon war kalemaanay war ma haystiine khawaariiju jabtaye degmada dayliila waxaa lagu qabtay baabuur qarax ka buuxo iyo laba nin oo waday labadii nin ayagoo raba inay dhuuntaan markii gacanta lagu dhigay oo ciidanku gardaduub u hayaan jidkiina labada dhinac laga xiray oo dadweynihii laga fogeeye loogana digay ayaa baabuurkii hal mara qarxay muqdishoo dhanna laga maqlay hugtiisa nasiib wanaag hal qofana wax kuma gaarin oo nimankii fulayihiina ka haray miya oo waxa isqarxinaya male hadda war marba iyakoon magaalada soo galan haddii laga hortagaayo siday isku qarxiyaan waa la fashariye kuma oga inay dhammaatay waa la daba joogaa war ciidamadii loo bixiyey ciiltire ayaa ka hortaga war ciiltire waa dhaafeen hadda waa cadowtire waa lacagtii joogsan weydaa marba ceeb la kulantaa miyaa shabaab ku dhacday aryaadhaha war ma haysiina deegaanka dumaya ee xarardheere hoos taga damtii ka yeerta waa la yaab waar marruushkii baa soo galay waar labada jarmal way midoobeen obowba birikdaar baa heshay aryaadhaha war ma haysiina nimankuma haya koo ku shiraayaa cirka looga soo dhacay ilaahaan ka barye dhulkana looga soo baxe deegaanka tawfiiq la yidhaahe kurtunwa jaarad u dhowna isagana waxaa la yidhi nimankii cardaadiqaha ah looga dhigay dhulkana waa looga soo baxay cirkana waa looga soo dhacay heexaytaa ma waraan ku jiraynaa mugga w iyagu sharta iska daaya garan war waxaa la yidhi xaqdarradu markay biirto waa lagu xujoobaaye diyaarad xiimaysa shabaab xaaxma kaga siisa warxayntii baaswadkii waa ku xaadiree waxaan xoogga dalka dhihi lahaa xamaaro xabad ka dhigo xilliyada dagaalkana rajidanto xaglaha ku soco xooga dalku war kalemaane horta anigu waan yaabay hubkii tirada badnaa ee reer galmudug soo bandhigeen ee ay beeluhu isugu faanayeen ee bandhig hubeedka loo bixiyey inta la yaabay ma inta la sawiray baa xeryihiisii lagu celiyey naw waar ma filinkii tiintaanig bay noo matalayn war galmudug waxba kama taqaanide filinkaas cadawjaminaa la yidhaahaa warbow maraykankuba filmaanu isku faananahayo ayuu adduunku qabsaday waa dee dhoolatusku meel kastaba way ka dhacaane anigu waa yaabanahaye dhabtii meeday war reer galmudug inay dagaalka ka baqaan waxyaabaha lagu xanto ka mid ma maahee beelaha hubka soo bandhigeen iyagoon dagaal gelin dib u xereeyey talow ma lacag bay ku rabeen farda la yskugu joogo maxaa la yskaga faanaalmiidaan waasax maxay u ohan waayeen warbow laba kala dheeree oog iyo gumays baa laysu fadhiyaa waaloloodo ha nugu biqina reerihin qabo bow midnimada soomaaliya cid laga bari hayaa ma jidho aryaa bashiir dheerow waaqle waa go'ayow yidhi adna gooniyaan isu maamulahaa tiriye maxaad isdhaantaan midnimo beena ha ku marmarsoonine war cabdulaw ha nugu biqino reerihin nin qabo warwaaqle khilaafkii somalilan waa la xalliyey weli ma buurtii gacanlibaaxaad saaranta ku sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan oo waxaad fasha la qariya miyaa rabtaa aryaadhaha waxaan maqli jira damac katiir iyo muud fi dariiqe gurigii dabaqa ahaay ee bakaare ku dumay guryahana dunsha waxaa la yidhi injineerkii kow dhismihiisa bilaabay afar dabaqo ugu talagalay ka kadibna ninka dhisahaya injineer kalow keenayoo lama dabaqoo kalow ku deray ka kadibna mid saddexaadoo kalow keenayoo lama kalow ku deray kadibna farsamayaqaan jiingadaha dhisow keenayoo dabaq kalow ku deray haddana isaga iyo injineeradiiba waa xihan yihiinaa la yidhi sagaalkii dabaqna waa hee maqasheenoo dhulkay ka mid naqatay haddaqaylo yeerta boqolaa ah qayrugu jiraahaa la yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi guriyaan injineeradaynu koontaroolin lama dhisi karo injineerka wax kaa koontaroolanahe ogaaw beesow kaa rabaa marka gobolka banaadir mahaas mashruuc waan ugu jira lama odhan waayahay daaye wadadeed maraysa ya dheegi jari warmadayo waxaa kaloo la yidhi allahayow nindaacada allahayow nindaaliina deeqdaada ha u simin xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal oad kala socoteen karen anigoo abdicasiis saliid beerada barnaamijka idila socodsiinayay itaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo matiyo waa haqa olgaran biyuhu maraanu ayduna habalidu taal anabay ku dhalatiyo waa haqa olgaran bidhaanteeda waayun adigoo hobku waashee sidhaanteeda waayun adigoo hoog kuwaashee barigaihii ku nooshaa buu huubi igu tiri barigaihii ku nooshaa buu huubi igu tiri sararkidu ambaarkadii fashalkiidan u boogayaa bishan dhexdee ra'oon hela boqoran sooman ballan ku qaad bilash laguma dhaartee herarkidu ambaarkadiyo mashalkidan u buugaya shandhexdii ya-un hela boqolan sooman ballan ku qaad ilash laguma dhaartey buuraha jeclaytiyo kaarti muuqa dhiiray arkankiisiyo baaladweynay ku nooshahay buuraha buurahan jeclaytiyo kaarti muuqa dhiiray arkankiisiyo baaladweynay ku nooshahay ku soo iyo tobnaani waahidaananku qabo farni idan aragha iga taagin weyn kolka soo baxayay qabo farni idan aragha iga ka buudaay cutindheer buraaqu balasheedi fidiso ay buugtu bilowdu xilladii ka buudaay barqaadahan isbarnaan mahabooho ku yeeshee warqaadahan isbaanaan maabuuhuu ku yeesheerkibay hiidamqadayo surkuuhu basaaseyerkibay hiidamqadayo surkuuhu basaasey dacafaan u geynayaa iyo jannaan u siinayaa ogeyga waan ku saarayaa badbaadada aragti iyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa madaacas u geynayaa iyo jannaan u siinayaa ogeyga waan ku saarayaa badbaadada aragti iyo barwaaqon gaarna ilaahay kuugu marayaa jalaysiyo baarti muuqa dhiiray akankeedii baaladweyn ay ku nooshahay boqolka soo baxayaay iyo tobnaadee cahdidaanan kuu qabo farmi midaan aragtayga taagin wey boqolka soo baxayaay iyo tobnaadee cahdidaanan kuu qabo farmi midaan aragtayga taagin wey jarjaar ku dhibaystaan badihii ku gaanaa baraarugay darteedu ogahaani waayo jarjaar ku dhibaystaan badihii ku gaanaa bakeerigii aan qaadanaa kantihiisay joogtaa warkeerigii qaadanaa bartankiisa joogtabarteedahaan arkaya walabeenu ku daali barteedahaan arkaya walabeenu ku daali barbar haddaan u seexanu gogo ay isgaarayaan weliho ay isku marmaan badbaadad aragtiyo baaraaron gaadhi ilaahay kuugu marayaa barbar haddaan u seexanu gogogo ay isgaarayaan weliho ay isku marmaan badbaadad aragtiyo baaraaron gaadhi ilaahay kuugu marayaa jaclaysiyo baarkii muuga dhiiray atankiin baalad weynay ku nooshahay buuraha jalays iyo qaarti muuqadeeray bartankeed baalad weynay ku nooshahe qolka soo baxayay tan iyo baahida aan qabo baarmigi bidaan arag ha iga taagay boqolka soo baxayaay aniyo tobnaadey baahidaanan kuu qabo qarniye igaan aragka iga taagi way